mustafa ah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacdu cashirkan cashirkii boqol iyo laba wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu maraynay kitaabu lbuyuu almaadatu saadisa maadadii lixaad fi ridaa dheenaad qaadashadii bay ku saabsan tahay iyo wa sarfi lacag iyo jebinti riba waa la sharxi doonaa luqa ahaan ziyaadaa lagu yira qayb ahaanna labay ukaa loo yaqaana lacagtani sarif waata la yihaa sarifka iyo ribada labadaa waxa diinta ka qabtay maadada ku saabsan tahay almaadatu saadisa maadadii lahaa fi ribaa fii xukmi ribaa raxamukalla dheeraad qaadashada gudaheedii bay umaado tahay iyo waa sarfi laxa kale googoyntii wey alif arriba tacriifuhu tilmaanta riba waxa wey huwa siyaada dheeraad la qaato wey fii ashyaaa shayaal gudahood baa ribada wax kastaa ma min almaali xoolaha ka mido makhsuusatin la koobay waa imaan doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lix shay oo maalka ka mida ayuu nabiga ku dhawaaqay marka adahabu bidahabi ila aakhiri marka waa maal makhsuus tacriifu tacriifu riba riba tilmaanteedu waxa wey huwa riba waxaa la yihaa asiyaadatu dheeraad fi fiicsiyaa hayaal gudahood dheeraad lagu qaato ashyaadaasoo min almaal xoolo ka mida ah, ashyaadaasoo makhsuusatin la khasiisay ee fii kulli shay min almaal ribadu iman mayso ashyaa kooban bay ku imanaysa wa huwa ribadii nawcaani laba nooc bay ribadu u qeybsantaa ribaa fadlin dheeraadka ribadiisii wa ribaa nasiyatin amaahda ribadeed oo marna ziyaadi amahday ku imanaysa in qof qofuu wax amaahiyo kolkaa muddadii lagu ballamay la gaaro kii waxa la amaahiyeyna uu wixii bixin waayo markaa kii waxa lahaa uu yida jid wa asiid anna muddadaan kuu kordhina anna maalkaad qabtaad kordhin boqol riyaalaad qabtay bis hadday dhamaatay i kanaa ballanka ahaa bisii baa dhammaatay boqolkiima haysid waayahay anigana bilaanku ugu daraa adna beesadii labaatan ku dar taas ribana si aw ribana si amaa riba alfadli waxaa la kala gadanayaa laba shay oo rabowi ah dahabbaa dahab lagu bedelaya ama lacag kalaa lacag lagu bedelaya ama timir baa timir lagu bedelaya ama shaciir baa shaciir lagu bedelaya ama bur baa bur lagu bedelaya cusbaa cusba lagu bedelaya labadaa marka laysku bedelayo mid baa la badinayo labadood ta waa ribaa fadlin tanna waa ribaa nafya waa huwa ribadii nawcaani laba nooc wey ribaa fadlin dheeraadka ribadiisa wa ribaa nafsiga ama aba ribadeedii fa riba alfadli dheeraadka ribadiisii huwa bayculjinsi waa in nooc la gadaa jinsigii alwaxiidi ee mid ahaa oo mimaakii kamida yejri fiihi gudihiisa ay ku dareerto arriba ribanimada huwa ashyaadii lixdaynu tirinay waa in binjisii noo lagu gado mutafaadilan lasa kala badsado waa la kala badsanaya laba dahab baa laysku iibinaya laba lacag baa laysku iibinaya markaasaa la kala badsanaya taasoo kale waxaa wey huwa baycu jinsi la gado wey alwaaxidi amida mimaa kamida ay yejri dareerto fiihi gudihiisa arribaa ay ribadii ku dareerto bijinsihi jinsigiisii baa lagu gadaya mutafaadilan waana la isdheeraysanaya oo labadii mid baa la badinaya misaalkii dhegayso wadaalika kaasna ka bayci qindaari qamxin jawaad bur ah ayaa waxaa lagu gaday biqindaarin jawaaniyo wa rubcin iwa rubci rubca ah dheeraad ribal fadli wey adigana jawaankan qaado adigana jawaan iyo rubacisi ah labadiina waa isla bur waa ribaa ah fadli waaka wadaalika arinka ka bayci qindaari qamxin burka jawaankiisii oo la gada wey biqindaarin wa ribcin lagu gada jawaan iyo rubu min alqabxi kamida masalan saasoo kale hawaamase miisaal labaad waa bayci saaci tamrin saac timira ayaa waxaa lagu gaday bisaacin wa nisfin min atamri saac iyo nus nus baa lagu daray maalan sidaasoo kale aw amase waxaa wey bayci awqiyatin uqiyad in la gado fidatin oqalina biawqiyatin wa dirhamin lagu gado min fidatina maalan saas kale wey saarib alfadli baa la yihaa laba jiisi oo isku mida ah ayaa laysku iibinaya kolkaasaa la kala badiyey oo labadii tafaadul lagu sameeyey waa riba alfadli ta labaad waa riba nafsiya amahda ribadeedii wey iyaduna waa riba nafsiya amahda ribadeedii qisma laba qaybood wey riba aljaahiliya tii waktigii jaahiliyada jiri jirtay waa midaynu misaalka ku samayno in qofkii uu boqol riyaal qabay bilna loo qabtay bishii baa dhammaatay boqolkiibuu bixin waayey isna lacagtiibuu kordhinaya adigana bishii baad bil ku daraysa haddana bishii baa dhammaatay kolkaasuu waayey lacagtii lacagtii baad kordhinaysaa adigana bil baad ku daraysa wahaakada kolkaa boqolkii riyaal baa kun tegi karta kolkaasa eebba yiri yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu riba adcafa mudaafa kolkaa waxay noqotay asal wixii la kala deyntay ee boqol riyaal ahaa sida mar walba wax loogu daraayey ayay boqolkii ku laablaabantay afar boqol shan boqol noqotay taasii jaahiliya wey shibal aljaahiliya islaamka kahor hor jiri jirtay wa huwa shibal jaahiliya alladii kii wey uu qaale eebba yiri tacaalaa korahaya bitaxriimihi shibal aljaahiliya xarimideedii gudaheeda yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow laa taakuluu riba ribaha cunina adcaafan iyadoo laablaabyaala mudaacafatan la laablaabay xaqiiqatuhu misaalkii kacay buu kuu sheegaya xaqiiqatuhu xaqiiqatu riba ribadan jaahiliga xaqiiqadeedii waxaa wey an yakuuna inuu ahaado lilmari qof calaa aakhara qof kale korkii ayaa daynun madal ugu ahaanaysa daynkaasoo mu-ajalun la mudeeyey walamaa goortii yaxilla uu gaaro ajaluhu daynka madalkiisii haddii la gaaro ayaa yaquulu lahu ninkii daynka lahaa ninkuu daynka ku lahaa yaquul saaxibu dayn lahuna waa madiinkii daynka lagu lahaa buu wuxuu leeyahay imaa an tuqdiyanii inaad boqolkii waqtigii waa la joogaa isiisid maxay tahay aw asiida inaan badiyo caleyka korkaaga labadaa kala doorow kolka ama si uu yeelaba boqolkii riyaal buu raadinaya ama dheeraadkii baa la saaraya imaa an taqdiyani inaad ii gudid waxaan kugu lahaa aw asiida inaan kordhiyo waxaan kugu lahaa caleyka korkaaga fa idaa lam yaqdi hadduusan gudin hadda waa kordhinaya caleyhi korkiisa nisbatan qadar min almaali kamida ayuu ku kordhinaya kiina waa aqbalaya labeed bay noqotay wantadarahu kii daynka lahaana waa sugaya muddatan madal ukhraa kalu sugayaayo muddo kalu u qabanay wahaakada saasay arrinta ku soconaysa xataa yatadacaf ilaa uu laablaamo fii fatratin waqti gudihiisa min azamani kamida ilaa adcaafin laablaabyaal bay gaaraysaa wa min riba aljaahiliya jaahiliyada ribadeedii waxaa kamida aydan sidii misaalkii horeo kale an yucdiyahu inuu qof qof siiyo casharata danaaniir toban diinaar buu siiyey masalan iyo wax lamida wuxuu ku siiyey tobankii diinaar markaasuuba dhiibay bikhamsata cashara shan iyo toban diinaar shan baa lagu daray ilaa ajalin madan qariibin dhow aw baciidin fog iyadana lamid wey oo waxaa wey midna asalkii iyo asaaskii horey ku jirtaa midna markii madashii la gaaray ku darantay wa ilaa macnuhu isku mid oo kolkii bishii la qabtay la gaaray haddii shan lagu daray iyo haddii asal la yidhi haddaana tobankan diinaar qaado waxaadna isiin doontaa muddo kadib shan iyo toban diinaar ilaa ajalin madal qariibin dhow aw bacidin foguud kolka iyadana waa qeyb kamida ah, tii horen sheegnay wa riba nafsiya amaada ribadeedii wahwa riba nafsiya waa baycu shay shay gedidiisa aladii shay ay yajri dareerto fiihi gudihiisa arriba oo lixdii shaya ka axadi naqdayn dahabkiiyo fidadii wey aw ilburi aw ishaciiri wey aw itamri wey biaakhara mid kale lagu galo oo mimaakii kamida yudkhiluhu riba ay ribanimo gelayso maa nasiicatan ama ahnimo loogu gaday misaalkii waa kana wadaalika arrinka waxa wey kaa yabiica rajulu nin inuu gabo qindaaran jawaan tamrana ayuu biqindaarin ku gaday qamxana kolkaa labada jinsiba rabawiyaad waa yihiin oo timirna waa gasha burkana waa gala laakiin labadoodii baa la isku gaday ribada goormay geli ilaa ajalin madan masalan iyo wax lamida ee haddii labadii qindaar laysku gado laakiin ajal uusan iman ee markaa laysu dhiibo banaan bay noqonaysa kaa yabiica rajulu min inuu gado wey qindaaren jawaad hamr alahabuu biqindaarin ku gaday qacana ilaa ajalin madal maalan aw yabiica waa inuu gado casharata danaaniir dahaban toban diinaaroo dahaba wuxuu ku gaday bimicatin wacishriina dirhaman oo fidlatan qalina iyaduna ilaa ajalin aabteedu waa ajalnimada tafaadulka dhimale la kala badsaday ilaa labadii shay baa kala qiimin wanaagsan oo dahab iyo fidla laakiin markaan deynka dhaliila waa in markaa laysu dhiibo ilaa ajelin madalinkii laga gaaro maalan saasoo kale kolka amhiladii riba alfadl iyo riba nafiya labadiiba waad ogaatay xukmuhu riba diinta maxay ka qabta arriba muxaramun ribadii mid la xarimay wey biqowliillah eebba weyne hadalkii baa lagu xarimay tacaala eebba korahaye wuu yidhi wa axala allaahu ilaah wuxuu xalaaleeyey albayca beecida eebba xalaaleeyey waxarama riba ribadiina eebba waa xarimay wa biqowlihi eebba weyne hadalkii asakaadka addoommada wajalla weynaaye wuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo laa taakuluu riba ribaha cunina adcaafan iyadoo ribadii laablaabyaala mudaacafatan la laablaabay wa biqowli rasuul rasuulka qowlkiisina waa lagu xarimay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi la-ana allaahu eebbaweyne raxmadiisa ha ka fogeeyo aakila riba ribada qofka cuna iyo wa mukilahu kan cunsiiya iyo wa shaahidayhi ribo meesha lagu kala gadanayo labada goobjoog ee markhaati iyo wa karaaniga caqdiga qoray inta la lacnaday arag aakila riba kii cunay wey waa badroorigii loo shaqaynaayey wa mukilahu kii cunsiiyeyna waa shaqaalihii gadaayey wa waa labadii goob joogahay caqduribaa markii la guntaayey wa kaatibahu karaanigii qoray afartuwa ilaa raxmadiisa a ka fogeeyo wa qowlihi rasuulka hadalkiisiina waa lagu xarimay uu yihi dirhamu riban dirhamun dirham hal shilin oo kale oo ribana u yaakuluhu rajulu nin cunu wahuwa isagoo markuu cunayo yaclamu og in waxaanuu cunaya riba yahay baa ashaddu ka daraaso badan min sittin wa halaasiina lix iyo soddon dinyatan oo lix iyo soddon siro iyo hal dirham oo ribaa ayaa dirhamkii darnaaday kolka sida loo fogeeyey arag dirhamun hal dirham waa shilin oo kale oo riban ribanimo ku yimid oo yaakuluhu rajulu uu nin cuno wahuwa isagoo ninkii uu yaclamu ogyahay inuu riba yahay baa ashadu daraasho badan min sittin wa halaatiin lix iyo soddon saniyatan oo sinaysi ah tukaday wa qawlihi hadalkii nabigana waa lagu xarimay sala allahu calayhi wasalama uu yihi arriba khibada halaatatu wa sabcuuna baaban saddex iyo toddobaatan albaab wey ama baab wey aysaruhaa saddex iyo kan u wuxuu la dembi egyahay an nin inuu u galmoodo uma hooyay inuu nikaxsado hooyadii lama oran karo sababtuna waxaa weye hooyo ma nikaxsanto inuu fuulow kolka nikaaxakan waa jimaaci waxaa wey inaad islaantii ku dhashay u galmooto ayaa midda ugu sahlan saddex iyo toddobaatanka baab ay ribadu leedahay tan ugu sahlan ayaa la dambeeg adigoo hooyada fulay arribaa ribadii talaatatu wa sabcuun saddex iyo toddobaatan baaban min baabin baabyaala aweyn aysaruhaa saddex iyo toddobaatanka baab kan ugu fudud wuxuu la dembi yahay an yankixa rajilu nin inuu u galmoodo umahu hooyadiis wa ina arba riba ribatan ugu sii ribaysan waa irdu rajuli qof sharaftiisa almuslim ee qof muslima aada sharaftiisa wax u dhimayso meel uga dhacayso hayaysaad xaqirayso iyada ribadii bay galaysaa kolkaa qofka muslimka naftiisa ahalkiisa maalkiisa intaba waa laga xarimay uma dhowaan kartid intaa mid kamida haddaad farageliso ribatan ugu sii ribaysan ayaa dembigeedii ku jirtaa wa naaru barriba ribatan ugu culays badan ee ugu ribaysan sirlu rajuli min sharaftiisii wey almuslimi ee muslima wa qowlihi qowli rasuulna ribadii waa lagu xarimay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi ijtanibuu sabca toddoba ka dheeraada toddobadii almubiqaad ee halaagaysa qofka sameeya mubiqaad waa muhlikaad toddoba dembi oo waaweyn oo qofkii ku dhiirada baabiinaysa toddobadaa dembiiska ogaada wey ijtanibuu sabca toddoba ka dheeraada sabcadii almuubiqa ee qofka sameeye halaagaysay su-aal baa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey kiila waxaa la yihi yaa rasuulallah eeba weyne rasuulkiisiiyo maa hiya toddobaduna maxay tahay qaala wuxuu rasuulka yihi ashirku la wadaaji wey bilaahi eeba weyne keyrkii lala wadaajiyo laba wasixru shan wax la fala wey saddex waa qatlu nafsi naf dilideed wey allatii naf xarama allaahu in la dila eebba xarimay ilaa bilxaqi gar in lagu dila ma ahaane garta lagu dili karo waa saddex waa zinaa bacda xisaan ama ridda bacda aliimaan ama qatlu nafsi binafsi hadday nafdiso waa la dilayaa ixsaan iyadoo nikaax xalaala gasay hadday sinaysataana waa la dilaaya hadday ridowdana waa la dilaaya bilxaqi saddexdaas ayaa nabiga ku fasiray waqatlu nafsi naf dilideed allatii nafta xarama allaahu eebba weyne dilitaankeedii xarimay ilaa bilxaqi jibba in lagu dila ma ahaane wa aklu riba kolkaa kii afraad buu noqday ashik shirku kow wa sixu laba wa qatlu nafsi saddex wa aklu riba afar sifadii cunideedii wa aklu maaliyati agoon xoolaheed la cunana shan bay noqotay watawali caraarin yowma zaxfi kisigada maalinteed la cararo muslim iyo gaal baa loo dirirayay markaasaad carartay lixbay noqotay waqadfu lmuxsanaa dad xag eeba laga ilaaliyey aflagaadayntoodii wey almu'mina ee eebba rumeeyey alkaafila ee zinada lagu sheegayaba moog dadkaana oo la afxumayo zina lagu sheego iyadana saabicadii bay noqotay wy toddobadaa dembi ayaa kabaa-ir waaweynaa oo qofkii gala uu halaagsamay markaasaa nabigana yihi ijtanibu sabca almuubiqat toddobada wax halaagta iska ilaaliyo toddobadiina waa ka waa la tiriyey saddex waxaa weye xikmatu taxriimihi taxriimi riba ribada xarimideeda murtida ku jirta waa maxay xikmatu taxriimihi taxriimi riba ribada xarimida la xarimay murtida ku jirta waa xigmooyin aada u badan bal xigmooyinkii dhegeysa min alxikami murtiyaal waxaa kamida awaahirati ee muuqata cajaala banaankafa iska taal fii taxriimi riba ribada xarimideeda gudaheeda murtida ku jirta ee muuqata waxaa kamida siyaadatan iyadoy ka badan tahay cala alxikma xikmadi alcaamati guud ahaaneed oo xikmada guud ahaan maxay tahay fii jamiici takaaliif xilal dhammaantood gudaheed ku jirta asharciyati loo nisbeeyey waa takaaliifu sharciya awaamirtiiyo nawaahida wey waxaan la ysfarayo iyo waxaan la yska raabayo waxaa jirta xikmo caamahaaneed oo ku jirta xikmadana waa ikhtibaaru iimaani ilcabdi addoonka iimaankiisii baa la ikhtibaarayo oo haddii wixii la faray waa doonkii farmo wixii laga reebay uu ka fogaado imaankiisibaa sugnaanaya hadduu laakiin yeeli waayo oo wixii la faray uu farmi waayo wixii laga reebay uu ka hari waayo imaan la-aan buu ku soo baxay taas caam ahaan kolka taa markii layska dhigo ayaa shan kale kusii jirtaa min alxikami murtiyaal waxaa a adaahirati muuqata fii taxriimi riba ribadii xarimideeda gudaheedii siyaadatan murtidaasoo dheeraada cala alxikma murti korkeed ka dheeraada alcaamati guud ahaaneed fii jamiici takaaliif xilal ileylkood gudaheed ku jirtay takaaliiftii asharciya ee diinta loo nisbeeyey waahiya taasi waxay ahayd imtixaanu iimaani ilcabdi addoonka iimaankiisii ayaa la jirrabayaa bitaacati taacadii baa lagu jirrabayaa ficlan samayn iyo watarkan ka tegid fa inahaa xigmooyinka ribada la xarimay ku jirta kow almuxaafadaatu ilaalin baa kowa ah, calaa maali lmuslim qofka muslima hantidiisa korkeedii baa la ilaalinaya lianlaa yukal yaan xoola muslim la cunine bilbaatili xaqdaro yaanan lagu cunin taa waa kow laba waxaa wey towjiihu lmuslim qofka muslima baa waxaa la aadinayaa ila istifmaari maalihi xoolihiisii inuu kobciyo oo badiyo tijaaro ku sameeyo fii awjihin wejiyaalna uu ku badiyo min almakaasibi kasbayaala ashariifati ee wanaagsanayd alkhaaliyati ee ka ebalahayd min alictiyaal sirqool iyo dhagar iyo walkhadiica khayaano walbaciidati tii fogeyd can kulli maa shay kulligii xaggii ka fogeyd yajlibu soo jiida almushaaqata khilaaf bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda iyo walbaqda caro acmaasha nadiifka shariifta ee qofka mu'mina loo jeedinayo waxa weye kalfalaaxa beeratadii inuu qofkii beerata noqdo asulkaa tabcada wey waasinaaca warshadihii iyo farsamadii wey waatijaara ganacsigii wey asaxiixa caafimaadka qabtay annadiifa ee hufnayde uusan qushiya dhagar ku jirin taasna tii labaad wey oo qofkii muslimkaa ayaa markuu dhaqankiisa iyo maalkiisa waj xaaraama gelinna walkan xalaash wajkan xalaasha baa la aadinaya tawjiihi lmuslimi muslimkii ujeedintiisa ilaa istismaari maalihi xoolihiisa faa-iideyntoodii baa loo jeediyey fii awjihin wejiyaalna lagu badiyo min almakaasibi kasbashaa ashariifati ee fiicnay alkhaaliyati kee barahay min alixtiyaali shirqooliyo waalkhadiicati dhagar waalbacidati makaasibtii ka fogay can kulli maa shay kulligii xaggii yejlibu soo jiida almushaaqa khilaaf soo jiida bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda waalbaqda colaad u soo jiida wadaalika kaasna kaalfalaaxati beerta cashadii wey wasinaaxati bulshad samaysashadii wey watijaarati ganacsigii wey asaxiixati fayoobay annadiifa hufnaydu saddex wadooyin baa la sharayaa almufdiyaati ee gaarsiinaysay bilmuslimi qofka muslimka ilaa cadaawati akhiihi walaalkii la coloobidiisa almuslimi ee muslimka ah iyo wa mushaaqatii ka horjeesigiisa waalmusabibati tii u sababaysay lahu isaga bukdatahu caradiisa iyo wa karaahiyatahu nacidiisa wadooyinka noocaas ee muslimiinta kala durkinayana waa la sharaayey sadu turuqi wadooyin awdidood almufdiyati ee gaarsiinaysay bilmuslimi qofka muslimka ilaa cadaawati akhiihi walaalkii la colaytamidii gaarsiinaysay walaalkii almuslimi ee muslimka ah wa mushaaqatihi ka dhan noqoshadiisa oo dhan laga noqdo waalmusabibaati kii sababaysay ee keenaysay lahu lilmuslimi bukdatahu muslim carooshadii iyo wa karaahiyatahu muslim qoosashadii siday keenaysaa afar waxaa wey tajniibu lmuslimi qofka muslima baa laga dheeraynayaa maa wixii yu-adii gaarsiiya bihi muslimka ilaa halaakihi isaga halaagtamidiisa id aakilu ribaa riba qofka cunay baaqin fallaaga wey haalimun mid gardarsaday wey waxaqibatu lbaqyi fallaaganimo ciribteed iyo waa dulmi gardaro ciribteedna wakiimatun hoog daran wey qaala tacaala eebbaaba yihi yaa ayuha annaas dadow dhammaanta inamaa wax kale ma aha bahyukum gardaradaad samaynaysaan calaa anfusikum naftiina korkeeday ahaatay idan qofka muslima ayaa laga dheeraynaya hamaha iyo gafka tajniibu lmuslim muslimkii dheerayntii baa afara ma wax laga dheereeyo waaddii muslim gaarsiiya bihi muslimka ilaa halaakihi halaaki lmuslimi muslimkii halaagsamidiisa id aakilu riba ilaa ribada qofka cunay baaqin waa mid gardarsaday daalimun waa mid adafdaran caaqibatu lbaqyi dulmiga ciribtiisiya waa dulmi gardaradana waqiimatun halaag wey qaala tacaala heba wuxuu yihi yaa ayuha annaas dadow hooy inamaa wax kala maaha bagyukum gardarada aada waxmaaqaysaan calaa anfusikum idinka nafafyaalkiina kolkoodu baqyigii ahaaday waqaala rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye itaquu dulma gardarra ka dhowrsada fa ina dulma gardarra wax la maago dulumaatun mugdiyaalo waaye yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda ay gardarooyinkii aa dadka maagi jirtay bay mugdiyaalku u noqonayaan wataquu shuxa bakiilnima iska ilaaliya fainahu bakiilnimadii ahlaka wuxuu halaagay man dadkaana ahaan jiray qablakum hortiin ayay bakiilnima halaagtay xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu in ay daadiyeen dimaa'ahum dhiigyaalkoodii oo wastaxalluu ay banaysteen maxaarimahum wixii eebba ka reebay bay taasu gaarsiisay iska ilaaliyo fatxu abwaabi ilbiri samafalka albaabadiisii baa la furaya fii wajhi lmuslim qofka muslimka ah foolkiisa ayaa intii albaabaha ee samafalku lahaa oo dhan baa loo furay fatxu abwaabi ilbiri samafal albaabadii furideedii wey fii wajhi lmuslimi muslimka wejigiisa yaa loo furay liyatasawada inuu sahay qaato muslimka liaakhiratihi aakhiradiisa inuu sahay qaato oo fa yuqrib uu muslimkii amaahiyo akhaahu walaalkiisa almuslima ee muslimka inuu amaahiyo ilaa ajri buu ka helaya bilaa faa-iida isagoon wax kor saaranin dheeraad wayudaaniyahu inuu daynsiiyo ka gadaal wayantadir inuu iska sugo maysaratahu inta midkan wax la deymiyey uu ka hodmaayo wixii lagu lahaa wuxuu ku guda uu helayo wayuyasir inuu fudaydiyo kii wax lahaa calayhi ka faqiirkaha korkiisa wayarxamuhu inuu ka waxle ka waxle ay u naxariiso ulajeedaduna ibtiqaa mardaatillah eebba weyne khaalinimadiis khaalinimada jerinteed uu ugu naxariisto wa fii haada kaas gudihii waxaa ku sugan maa yushicu wax faafinaya almawadata kalgacalo bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda oo wayuujib wuxuu haysiinayaa oo abuuraya ruuxuliqa walaalnimo nafteed iyo watasaafi qalbi banaanaan baynahum bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda aysu qalbi banaanaado afar axkaamu haddaan tacriiftii ka hadalay xukunkiina ka hadalay xikmadiina ka hadalay axkaamuhu ribadii xukumiyaalkeedii ka waxaan ka bilaabaynaa usulu rabawiyaat waxyaalaha rabawiyaadkay ribadu gasho adhabu waa jinsi rabawiyaa lala raba markii isaga noociisa lagu gadaayo in gacanta laga dhiiban la kala badsanin haddii kuwan kale saaxiibyaalkii a ah lagu gadaayana hala kala badsadeen yaanan dayn meesha soo gelin adahabu qalinkii guduudna waalfida qalinkii cadda waalqamxu burkii iyo washaciiru qamadigii watamru timirtii wamilxu cusbadii lixdana asala liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi adahabu bidahabi lagu gaday walfidatu lacag bilfidati lacag lagu gaday walburu bur bilburi lagu gaday washaciiru qamadi bisaciiri qamadi lagu gaday watamru timir bitamri lagu gaday waalmilxu cusbo bilmilxi lagu gaday mihlan isla mid bay ahaatay bimihlin kii kale lamid ahaa lagu gado sawaa-an jin bisawaa-in kii kale lala jimeeyo yadan gacanka dhiib biyadin gacanta kii kale laga dhiibo waxaan sidaa ahayn kuma banaana sawaa ee faida اkhtalafat hadday iskhilaafaan haadihi ilasnaafu noocyaalkan oo laba kala gadisan laysku gadaayo fabiicuu gada kayfa shiitum saa doontaan oo kala badsada laakiin beyn lama ogola idaa kaana hadduu yahay yadan gacanka dhiibid biyadin gacantii kale laga dhiibow lixdaa shay baa ribo waa salaf kadib waqaasa ahlulcilmi dadkii diinta yaqaanay waxay lixdaa ku jaangooyeen oy lamid yihaahdeen ahlu cilmiga min asaxaaba asxaabtii rasuulka iyo wataabiciin raggaa raggii ku xigay iyo walaa-ima madaxdii diinta raxmatullah eeba weyne naxariisi calayhim korkood ha ahaatee waxay lixdii uga qiyaaseen kullama shay kulligii ittafaqa waafaqay lixdaas maca haadihi sitati lixda aan sheegnay wixii waafaqay oo muxuu ku waafaqay fi lmacnaa xagga macnaha iyo walcila xagga ciladuu ku waafaqay ciladiiyo macnihii dhegeyso min kulli makiinin mid la beega kulligii aw mawsuunin mid la rodliyo madcuumin mid la cuno mudakharin mid la kaydaysto oo wixii aan sheegin laakiin cuntaa ah, oo la kaydaysto oo ama la beego ama la kiileeyo oo dhanbay uga qiyaastow waqaasa ahlulcilmi cilmiga dadkiisii waa jaangooyeen min asaxaabati ahlu cilmigaasoo min asaxaaba asxaabtii rasuulka ka mida wataabiciin raggii xigay ka mida walaima madaxdii diinta ka mida raxmatullah dabaweyne naxariistii caleyhim korkooda ahaatee kulama kii kulligii bay ku jaangooyeen oo ribadii waa ku dareereysaa bay yihaahdeen itafaqa waafaqay maca haadihi sita lixdaa xadiidku sheegay filmacnaa xagga macnaha ku waafaqay iyo walcila xagga cilada min kulli makiinin mid la beega kulligii ee mawsuunin mid la radliya kulligii madcuumin mid la cuno mudakharin la kaydayste aan qurmaynin wadaalika kaasna ka saa'iri ilxubuub xabadyaal dhammaantood wey oo iyo wasuyuun saydyaalkii subagyaalkii walcasali malabkii waluxuumi hilibyaalkii ayay yidhaahdeen wuxuu haddii la kaydsan karo lana cuni karo kanuu la mid yahay qaala saciid ibnu lmusayib sheekha cilmiga badna taabicigaa wuxuu yihi raximahullah eebbaweynaha u naxariiso tacaalaa korahaye wuxuu yihi laa riba riba ma jirto ilaa fii maakii maahaani kiila la beego aw zina la radliyo oo mimaa kii ka mida yu la cuno aw yushrab la acdow saasuu ku xadeeyey saciid musayib laba arriba ribadii fii jamiici rabawiya lixdeedii nooiyo wixii lagu jaangooyey baa isku dar yakuunu min halaathati awjuhin saddex meelood buu ka yimaadaa wixii ribo ah markii nocyaalkiisi laysku daro ribanimadu saddex sibay ku imaanin arribaa ribadii fii jamiici rabawiya wixii rabawiyaadaha dhammaantii gudihii yakuunu wa ahaadaa ribadii bitalaathati awjubin wejiyaal saddex cagood ayuu ka ahaada alawalu wejka u horeeya ayubaaca aljinsu jinsi waa in la gado alwaaxidu emida bijinsihi noociisibaa lagu gadaya mitaalkii waa kan ka dahabi ka bayci dahabi dahabkii oo la bayciyo bidahabi dahab kale lagu beeciyo wey aw ilburi bayci lburi burkii oo la beeciyo wey bilburi bur kale lagu gado aw tamri bayci tamri timir la gado wey bitamri timir kale lagu gado mutafaadilan ka gadaal isagoo laba isku nooca laysku gaday mutafaadilan la badsado nooca daliilkiisi waa kan limaa rawa shaykhaan muslim iyo bukhaari xadiidkay wariyeen baa u daliila xadiidkii waa kana ana bilaalan sayd bilaal baa jaa-a yimid ila anabiy nabigiibuu bilaal u yimid sala allahu calayhi wasalama bitamrin timir buu nabiga bilaalu keenay barniyin timirta nooceeda wey timir wanaagsan magaceeda barni la ayaa bilaal nabiga u keenay kolkaa beer buu bilaal joogay meeshuu timirteedii ma fiicne middaa fiicanuu keenay nabiga waa dareemay su-aalaatana faqaala ka gadaal wuxuu u yihi lahu bilaal annabiy nabigii baa u yihi sala allahu calayhi wasalama min ayna xaggeebaa haadaa timirtan barnigaa kaaga timid yaa bilaalu bilaal beertaad joogtay timirtan kuma taal intaad ka keentay bilaaloo nabiga u jawaabaya dhegeyso qaala bilaal baa yihi kaana waxaa ahaaday cindanaa agtanada tamrun timir baa anaga noo taal radi-un xun timir xun aa noo taallay fabictu waa gaday saacayni laba saacoo timir xumeya aan bisaacin barnidan aan hal saac ku gaday liyudcama in la siiyo sadamiyo annabiyu sala allahu calayhi wasalama timirtii loo taalay waa xumay taas ma anan keeni karin laba suus oy aan hal suuso midaa fiicana kusoo gadnay kula jeedada nabiga ha cunow kuleylka dhacyaa faqaala nabiy nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ah, ila alaan waa la yidaa awahu bimacnaa atawajacu wey waa la xabanayaa waxaa samaysay aynu riba aynu riba aynu riba wuu ku celceliyey timan nafteed wa timirtaadaa xumay tanna waa ficnay laba timirtaana aataad ku gaday waa riba nafteeda tan xunmaa suuqa geysid lacag ka bixisid kolkaa lacagtaasna aad timir barna a kusoo gadid oo ribada ka badbaadid timir timir ku gad oo kala badi ah aynu riba awahu waa xanuunsanaya waxaad sheegayso huwa caynu riba caynu riba buu ku celceliyey laa tafcal beriga kadib waxaa hayeeyey walaakin ha yeeshee idaa araadta haddaad bilaal damacdid an tashtariya inaad timir fiican soo gadatid fabici tamra midaan xumay gad bibaycin aakhar dhaag lacaga ku gad lacagta gacantaada ha gasho uma ashtarii uma ashtarii uma ashtar bihi kolkaa lacagtii timirtii fiicnay kusoo gada uma ashtar bihi kusoo gad ama uma ashtariihi ino adeega uma shtarii bihi iyada kusoo gadu nooc waa noocaaso waa jinsiga oo jinsigiisii lagu gado oo la kala badsado ribo wey athaani ka labaad waxaa wey anyubaaca aljinsaani laba jinsiyaa laysku gaday almukhtalifaani isdaba marsan misaalkii waa kan ka dahabi waalfida dhahabaa fida lagu gaday aw ilburi watamri timir iyo buraa laysku gaday bibacdihimaa qaarkooda bacdan qaarkii kale lagu gaday laakiin axaduhumaa labadan laysku gaday mid xaadirun waa yaalla wathaaniyihimaa ka kalena haa'idun waa maqan yahay iyadana xagga maqnaanta ayay dhibaato uga timid wadaalika arrinka liqowlihi qowli rasuul baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa tabicu agadina minhaa lixdii nooci xubawiyaadka ahay haa'iban mid kamidoo maqan binaajisin mid goobjoogaha ku gadina wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil biicu dahaba dahabkii ku gada bilfida lacag ama qalinkii caddaa ku gada yadan biyadin gacan iska dhig wa qowlihi hadalkii nabiga uu yihi adahabu dahab lilwariqi fida lagu gado riban wey ilaa haa iidhiib waha qaada ma ogey athaalidu kii saddexaad waxa wey ayubaaca aljinsu nooc in la gado bijinsihi noociisii kale lagu gado mutasaawiyan isagoo siman walaakin ha yeeshee axaduhumaa haa'ibun maqan nasihaatan ama ka an yubaaca dahabu dahab baa la gaday bidahabi lagu gaday waa jinsi aw itamruba bitamri luugaday masalan waxaa lamida mislan bilmisli isku midnimo mutasaawiyan waa la ekaystay oo xaggaa tafaadulkuma jiro ribalfadli baa baaba-day hayraha yeeshe ana axadahumaa labada midkoodba raa'ibun maqan ribanasiica timid biqowlihi hadalkii rasuulka u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi alburu bilburi lagu gado riban ilaa haa gacanka dhiidid iyo wahaa gacan kala ku qaadasho ma ogin macnaa ha wahaa waayo dembiyadin in la isu dhiibo ay munaajasatan dayn meeshii ma gelin kana ribadiyo kan waa dhiibay kana kii kalu dhiibay idan riba nasiica ma imanin saddex waxaa wey laa riba maca alxuluuli waikhtilaafi ilajnaas mar haddii labadii iskhilaafaan oo aan isku nooc lasu sugadin laba kala duwan dayna ayaan meesha iman ribanimo ma taalo intii la doono haba la kala badsado laa riba riba ma jirto maca alxuluuli xaaloobid maca iyo wakhtilaafi ilajnaas jinsiyaalkii iskhilaafidoodii ma-aydu laa yadkhulu riba ribadii ma galo baycan bee ikhtalafa u iskhilaafay fiihi beeca asamanu lacagtiiyo walmusaman kii lacagta laga bixinayay ilaa an yakuuna inuu ahaado moogiye axaduhumaa labada midkood nasiicatan amaah uu noqdo wahuwa uu yahay khayru naqdayn labadii lacgood adhabu walfida uu keyrkood yahay wey oo fayajuusu waxaa banaan baycu dahab dahab in la gado bilfida dalinkii cadaan lagu gado mutafaalilan lakala badsadaa banaan wa baycu lburi bitamri lagu gado ayaa banaan waalmilxu cusbadii bishaciiri lagu gadaa banaan mutafaalilan la kala badsado laakiin idaa kaana hadduu yahay wey yadan gacan ka dhiib midkaan laga dhiibo biyadin kii kala gacanta kale laga dhiibay ay lam yakun hadduusan ahaanin axaduhumaa labada midkood nasiixatana maahu daliilkii waa ka biqowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisibaa u daliila sala allahu calayhi wasalama idaa ikhtalafat hadday kala duwnaato haadihi l ashyaada ribadu ay gasho fabiicuu gata kayfa shitum sida aad doontaan u gata oo kala badsada idaa kaana hadduu yahay yadan gacanka dhiib iyadin gacantii kale laga dhiibay oo kana waa dhiibay kaasna waa soo dhiibay kamaa laa riba sayan riba u jirin fimaakii dhiica la gaday min arabiyaati rabawiyaat intay ribada galaysay kamida binaqdi lacag lagu gaday xaadirin joogta aw qaa'ibin maqan iyaduna iman mayso wey riba hayn riba u jirin fii kii gudihii riba ma jirto biican la gaday oo min arabawiyaat ashyaadii rabawiyaadka ahayd kamida binaqdin lacag lagu gaday naqdigaasoo xaadirin goobjooga aw qaa'ibin maqan wasawaan waxaa eg haaba samanu lacagti maqnaataya aw silca badeecadii maqnaataya maxaa jira faqad ishtaraa gaday rasuuluullah sala allahu calayhi wasalama jamala jaabir ibni cabdillah saxaabigii jaabi ah fitigiisii baa nabiga gatay fi safari beec hadduu dhaci socotay labaduba ahaayeen walam yusadid subanuhu mawdain hamanahu lacagtii fitiga ilaa bilmadiina haddii lama soo noqday oo madiine la yimid buu lacagtii dhiibay kamaa ana salama beecu salam waa iman doonaa arasuulu subanaa sala allahu wasalama biqowlihi hadalkiisiibuu ku baneeyey uu yihi man aslafa qofka wax horumarinaya fii shayin shay wax u hormarinayo ninbaad boqol shilin hadeersiisay waxaad tidhi hadhow banjawaan kaa raba ama saaimaan kaa raba ama toban ariha kaa raba kolka salafkaa la samaynayo oo nin baa wax hormariyey ninna waxbaa laga raba hal yuslifa hormariyo fii kaylin beed macluumin la yaqaan wa wasnin rodlin macluumin la yaqaan ilaa ajalin madal macluumin la yaqaan shakiba yuusan imanin ee waxaa weeye boqol riyaal baad bixisay ninkaad siisayna waxaad ka rabta timir baad ka rabta ama buraad ka rabta ama qamadi ama masagaad ka rabta intay kiila tahay sheeg haddii la beegaayo haddii la wasinaana intay kiila tahay sheeg haddii la beegaana intay koobashaa sheeg muddadan layska rabana sheeg salafkii waa bannaan yahay mana salafa qofka wax horumarinaya fii shayin shay wax u hormarinaya lacag buu dhiibaya hadhowna timir iyo badar iyo cusbo ayuu rabaa falyuslif ha hormariyo fii kaylin beeg macluumin la yaqaan oo wasnin rudlin macluumin la yaqaan ilaa ajalin madal macluumin la yaqaan wasalaamu salamkii yuqadamu fiihi waxaa la hormariya asaman lacagtii naqdan iyadoo farakutina baa la dhiibaya <coughs> marka ninkaa lacagta loo dhiibayna waxbaa la tilmaamaya waxaa ikeen wayataahar waxaa dib maraya almusaman kii la lacagaynayay ee lacagta loo hormariyey ilaa ajalin madal ciidin afar waxaa wey bayaanu ajnaasi rabawiyaat waxaan rabawigaa bayaanu ajnaasi rabawiyaat ribayaal jinsiyaalkeed cadaynteedii alrabawiyaatu waxaa rabowiyaadka baa naftiisii ajnaasuna oo lixdii xadiidka ku dhawaaqay iyo wixii kale lagu jaangooye lamid noqday waa fara badan yihiin waladii ka ay caleyhi korkiisa aljamhuur culamada intooda badan qabaan min asaxaaba asxaabtii rasuulka walaa ima imaamyaalkii huwa waxaa weeye ana dahaba dahabkii jinsun dahab waa jinsi marka dahab waa jinsi lagu leeyahay waxaa laga yaabaa isagaa inuu iskhilaafo kala fiicnaado kala duunaado kolkaa magacyo loo kala sameeyo dahabkii jabaan iyo kii jarmal iyo kii maraykan iyo kii khaliijka iyo waxa in la kala yira laakiin mar hadduu magacu dahab yahay gidigii waa jinsi midabkiisa ha kala duunaado manaaficdiisa ha kala duunaato idan dahab hal jinsi wey waalfidatu jinsun qalinkii cadda waa lacagti iyaduna waa jinsi waalqabxu burka jinsun wey washaciiru gamadiga jinsun wey waa waacu tamri timir waa ogtahay inta noocay tahay ilaa boqol iyo labaatan baa la gaarsiiyey kulluhaa jinsun timir oo dhan hal noocay isku tahay waalqutaani wixii jinsiga suuf ka waa kala duwan yahay mukhtalifatu iskhilaafsan oo falfuulu digirta jinsun wey waalxumusu xumuskiina jinsun wey warusu bariiskiina jinsun wey wadaratu masagayaryaray jinsun wey wa anwaacu suyuud deegyaal waa saliidii noocyaalkeedii kulluhaa dhammaanteed jinsun wey waalcasalu malab jinsun wey waaluxuumu hilib ajnaasun wey saa u kala baxay arag falaxmu libili geel hilibkii jinsun wey walaxmu hilibkeed jinsun wey walaxmu sida hilibkood jinsun wey waluxuumu uyuuri shimbira hilibkood jinsun wey waluxuumu asmaaki kalluunyaal ama malayaal hilibkooda almukhtalifa malaygibaa intaa noqonaya jinsun wey idan rabawiyaadkii ajnaabtaa badan ayaa meeshii imanaysa shan maa laa yajri fiihi ribaau maa laa yajri fiihi ribaa min alacima waxyaala cuntada kamida oo aan imanaynin ayaa lagu tirinaya maakii laa yajri asan dareereynin fiihi gudihiisa arriba ribanimo ayaan ku dareereyn min alacima cuntooyinka lacuna mida laa yajri riba riba ma dareerto fii mitli fawaakihi faakihadii iyo wixii lamida riba ku dareeri mayso walkhumrawa caleemihi tufaaxii iyo cambihii iyo fawaakihii wey waxaasi kuma dareerayso lama kaysado quudna maaha kiilana male koobana male waa la fiirfiiriyaa geedka jurmigiisa allaarka saasaa lagu kala gataa laa yajri riba ribanima ma dareerto fii mitli fawaakihi faakihiya wixii lamida iyo walkhudrawa caleemiya wixii lamida liannaha laa tudakar lama kaydeeyo ayaana bayta alla waa ureysaa min jihatin an haddii laga fiirayo haddana walam takun maba ayan ahayn fii zamani alawali waktigii hore mimaa kii ka mid ma ahayn yukaalu la beego aw yuusanu la rosliyo min jihatin ukhraa kamaa anahaa sida kuwaan la sheegay ayan laysadu ahayn min alaqdiya cuntooyinka la cuna ka mid maaha alasaasiya ee aasaaska ee lagu noolaado kalxubu sida masagado kale waluxum hilibkao kale alwaaridu fiiha uu ku soo arooray annasu sariixu naski cadda caafimaadka qabay can inabiy nabiga xaggi sala allahu calayhi wasalam tambiihaan laba baraarujin alawalu tambiih hore fi lbunuuki bangiyaalkii uu ku saabsan yahay albunuuku bangiyaal alxaaliyatu maanta jirta fii saa'iri bilaadi alcaalami alislaamiy adduunka muslimka gaclo yeelkooda dalkoodoo dhan waxaa bunuuga maanta jira akhalabuha inteeda badan yatacaamal wuxuu ku dhaqmaa birriba kumisaaruu ku dhaqmaa bal maa wudica lamaba dejinin banuugta ilaa calaa asaasin asaas korkiisaaba lagu dejiyey rabowiyin loo nisbeeyo khaalisin baraxla sidaa daraaddeedna falaa yajuusu ma banaana atacaamulu la dhaqmid macaha duruusi lala dhaqmo ilaa fii maakii maahaane ay iljaad dhibaato gelisay ilaahi isaga addaruura daru inay kuu qasato maca ka mida ka taxwiili xawaaladii wey ilmihii xamaray joogaan sabax ku gaarsiisa garan maysid waa baktinayaan midbaa qolka halkan jooga intaad ugeysa riyaalada waxagaasin soomaali kasi daruura wey ka taxwiili wareejintii wey in beledin wax laga wareejiyo ilaa aakhara beled kale loo wareejiyo daruuradaasoo kale ma ahaane wa binaa-an annagoo ku dhisayna calaa haada warkaas korkiisa faqad wajaba waxaa waajibay cala alikhwa walaala korkood ku waajibay alsaalixiin ee suusuuban min almuslimiin muslimiinta kamida an yunshiu inay sameeyaan lahum naftooda bunuukan ay bangiyaal u sameeyaan islaamiyatan diinta ku socota baciidatan ka fog can iriba ribanimadii ka fog khaaliyatan ka ebana min saa'iri mucaamalaatihi ribada mucaamalaadkeeda dhan xaalika wahaa hiya anaa tilmaamayo ley haa hooyaan hiya dunuugta aan tilmaamay suuratun suurad bidhaan baatana taqriibiyatun soo dhoweyna lilbanki bankigii baan tilmaamaya alislaamiyi loo nisbeeyey almuqtarac bareerihiisii la jeediyey inshaa-uhu in la sameeyo dhegeysa marka wuxuu sheekha leeya waa talinaya yajtamicu alikhwa walaalaha kulmeen almuslimuun eebba u hogaansamay min ahli ilbeled intii isku magaalo ku nool reer jidda wey wayatafiquun hana isku raaceen calaa inshaai daarin aqal in la sameeyo korkii yusamuunaha aqalka waxaa lagu magacaabaya khasaarata aljamaaca jamaacada meeshay wax dhiganayeen yakhtaaruuna waxay ka gadaan dooranayaan lahaa khasaanadii waxay u dooranayaan min beynihim dhexdooda ka dooranayaan man nin huwa isagaba xafiidun ilaalin badan caliimun aqoon badan yatawalaa maamula idaarataa khasaanadii la sameeyey maamulkeeda wa taysiiri wa tasyiiri camaliha camalkeedii socodsiintiisa ka gadaal watakuunu waxay ahaataa muhimatu hadihi alkhasaana daartaa la sameeyey muhimadeeda maqsuuratan mid la gaabiyey calaamaa arrin korkii yelii socda kow qubuulu lidiicaati wadiica dhigashada aqbalaysa wadiicada waa maxay xifdu amaanaati likhwaan dadka walaalaha ammaanadooda ilaalintooda bay horta qabani biduuni muqaabil kolkii ninkan laga qaado ammaanadiisii oo loo hayana wax la weydiin maayo laba waxaa wey aliqraadu amaahinlaa maahiyo qofka muslima ee waxayse oo fa tuqridu daartii baa alikhwata walaalo almuslimiina hogaansamay quruunan amahyaal tatanaasabu la eg wa iraadaatihim dakhligooda aw makaansidihim shaqadooda bilaa faa'iida wax la kor saar maayo saddex waxaa weye almushaarakatu wadaagid fii mayaadiini ilfalaaxa beerta cab garoomadeed waa inay daartu ka qayb gashaa wa tijaara ganacsigana waa inay ka qayb gashaa ilaa tijaaraha ku jirta walbina dhismihiina waa inay ka qayb gashaa wasinaaca ah, farsamadii iyo warshadihii bay daartu ka qeybgeli oo fatasaaham way ka qeyb qaadan alkhasaana daartii la sameeyey fii kulli maydaanin garan la arka kulligii gudihii bay ka qeyb qaadan uu yaraa arkaayo ama yuraan la arkaayo annahu maydaanka yuxaqiq inuu xaqiijinayo makaasib faa'iido aw arbaaxan marax bilkhasaana inuu gurigii la dhisay u keenayo afar waxaa wey waxay daartii qabanaysaa almusaacadatu gargaarid calaa taxwiili cumlatilikhwaan inta muslim ee walaalaa lacagahooday wareejini min beledin bay ka wareejini ilaa beledin beled kaley daartii u wareejini bilaa ajrin waxba laga qaadan maayo idaa kaana hadduu u ahaaday lahaa daarta farcun hadday farax leedahay fi lbaledi beled almuraadi loodan lahaa ataxwiil wareejin ilayhi beledkaa wax loo wareejiyo loo dan lahaa hadday qayb ku leedahay kaasay u diri shan waxay dhaartii u qumaysaa calaa ra'si kulli sana sanad la arka kulligiis foolkiisa sanadkii la arkaba markuu hor leeyahay ayaa tusfa la saafi garaynaya xisaabaatu lkhasaana daartii waa shaqaynaysay intaasoo awjuhay lacag gelinaysay tijaariya sinaaciya siraaco marka sanadka markii la gaaro xisaab baa loo fadhiisanaya waxay faa'iide heshay iyo waxay khasaare soo gaaray ayaa la fiirinaya waxay faa'iide heshay dadkii lahaa yaa loo qaybinaya calaa ra'si kulli sana sanad la arka kulligeed madaxeeda ayaa tusfa la saafi garaynaya xisaabaatu lkhasaana guriga xisaabtiisii watuwasac waa la qaybinayaa alarbaaxu madaxdii la helay cala dadkii ka qayb qaatay ayaa loo qaybinayaa bixasabi suhuumihim sahmiyaalkooda fiiradeed filkhasaana ay sahmiyaal ku leeyihiin sahmiyaalkay khasnada ku leeyihiin ayaa la fiirinaya kolkaa in la arkaba faa-iidii soo gashay inta uu ku muto markii la fiiriyo qeybtiisii intuu mudan yahay ayaa la siinayaa watuwasac waa la qaybinaya alarbaacu faa-iideyaalkii cala almusaahimiin dadkii ka qeyb galay ayaa loo qaybinaya bixasabi suhuumihim qaybabyaalkoodii fiiradeeda qabideeda ay fi lkhasaana guriga dhigteeno sarta keeneen wallaahu aclam